isiiya shaarafci heeda hooyaday timaha daabidka haan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh waxay ah ku aaseysan tahay koob iyo bisha februari sanada laba qodobada barnaamijka kulanka kenya ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo muddo kadib gaaray degmada xaradheere ee gobolka mudug oo al-shabaab laga saaray xilli ay shan sano ku sugnaayeen waad degeysan doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa howlgallo iyana ka socda qeybo kamida ah gobolka mudug oo markaa dagaallo xoogan ay ka soconayaan u udhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab wararka ugu dambeeya ayaad dhegeysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan dhulgariir mar kale ku dhuftay dalka turkiga oo sababay khasaaro dhimasho iyo sidoo kale burbur waad dhegeysan doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa madaxweynaha ruushka uu ku goodiyey inuu markaa gabi ahaanba ka bixi doono heshiiskii nukliyerka ee dalalka dunidu ay hor u gaareen xilli ay sii tarayaan walaaca laga qabo isticmaalka hubka waxgumaada ee nukliyerka qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa ayaad dhegeysan doontaan anigoo cabdicasiis beerada barnaamijka kala socodsiin doona cabdirasaaq a farsameyn doona mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k nn adooniga adkaysan ayaan lay afduubin adooniga adkaysan abrisaan wax beyniyo aan adduunka jooge kale ayaa kamid ah heystaan uu ku luqeynayay fanaanka cumar dhuulle waxayna ahayd daafurka barnaamijka kulanka keyeenen war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaadduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto mahuraan ma u haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qor maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn riiriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan isiya shaaraf ciheeda hohoyaday timahadabidkahaa ku noolo qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ka iyo n ayaan gudagelina dhegeystayaal aynu ku bilownaye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa furay shirka midooda bangiyada soomaaliyeed kaasi oo markaa looga hadlayo fursadaha iyo caqabadaha horyaala bangiyada soomaaliyeed si horumar looga sameeyo hanaanka dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaaraha waxaa la sheegay inuu bogaadiyey dadaalada ganacsada soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta dhaqaalaha gaar ahaan barnaamijka lacag bixinta mideysan ee qaranka ka oo faa-iido u leh maaliyadda dalka waxa uu sheegay in dhaqaalaha dalku uusan horumar sameyn karin haddii aan la helin bangiyo la aamini karo ilaalin karana ammaanada shacabka ra-iisul wasaare xamse sidoo kale waxaa la sheegay in hoos ka xariiqay in xukuumadda danqaran ay ka go-an ilaalinta hantida sumcadda iyo ganacsiga dadka soomaaliyeed si taa loo xaqiijiyana mar weliba waxaa muhiima ah sida la sheegay in laga shaqeeyo maalmarinta iyo sameynta sharciyo waxaana sidoo kale qoraal ka soo baxay xafiiska ra-isul wasaaraha lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in markaasi taa loo xaqiijiyo la meelmariyey shuruucdii hagaysay howlaha bangiyadu ay qabtaan si markaa arrimahay ka shaqeynayaan ay sharciyeed u yeeshaan ra-iisul wasaare ayaa tilmaamay in dowladdu markaa sidoo kale iyadu wado fursado kale oo loogu baahan yahay in lagu hormariyo dhaqaalaha dalka loogana baahan yahay bangiyadu inay ka shaqeeyaan ra-iisul wasaaruhu waxaa ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed inay markaa maalgashi ku sameeyaan kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dekedaha soomaaliyeed si ay ugu adeegaan dadweynaha gobolka oo u baahan furdooyin ay markaa ku hormariyaan kanal soo degaan ganacsigooda midooda bangiyada soomaaliyeed waxaa xubno ka e ah ilaa toban bangi oo gaar loo leeyahay ruqsad waxa ka haystaan ay ku shaqaystaan bangiga dhexe ee soomaaliya oo la asaasay sanadii laba kun iyo lix iyo toban dhinaca kale markan gobolka mudug haddaan egnana waxaa markaa magaalada xardheere ee gobolka mudug gaaray markii ugu horeysay xildhibaano iyo sanatarro ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaanadu waxay sheegeen in ujeedka socdaalkoodu yahay inay u kurgalaan xaaladda magaalada ka jirta sida baahiyaha ay qabaan dadka bulshada ee magaalada kusoo noqonaya si markaa loo hormariyo adeegyada bulshada sidoo kale qaarkood waxay ballan qaadeen in inta karaankooda ay ka qeyb qaadan doonaan meelmarinta iyo sidoo kale garbistaaga dadka reer xaradheere ee shacabka iyo sidoo kale ciidamadaba xildhibaan eliyaas sheekh axmed oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka hadlay xaradheere waxa uu sheegay inay u yimaadeen iyadoo xilligan aysan markaa fursadba u heynin xildhibaanadu deegaan doorashadoodu in markaa fursad ay yartahay tahay waqtigooda marka la eego ay furan yihiin golayaashii baarlamaanka sharciyo adag laga doodayo iyo shuruuc maalmarintooda ayna u yimaadaan xardheere inay markaa xukuumadda gaarsiiyaan baahiyaha ka jira magaalada si wax loogu qabto waa kan xildhibaan eliyaas sheekh axmed dabcan annaga tiimkeenna waa isla socnay waxaan inkugu nimid degmada xardheere eh, runtii oo dhowaan laga xoreeyay cadowga khawaarijta aad iyo aaday aan ugu faraxsannaha runtii inaynu soo gaarno oo in soo dhiiri gelino howsha adag oo aad u istaagteen runtii cadowga ummadda looga dulqaadayo qaadayo annagoo og magaaladan in dhowr iyo toban sano uu cadowgu joogay kuna xididaystay dadka iyo shacabkana uu u geystay hagardaamooyin fara badan iyo dhibaatara badan runtii eh, annaga golayaasha waxaad ogtihiin inay xirmaayaan bisha soo socda haddii ilaa ilmo shuruuc fara badanna dalka ee quseeya qaarkood deen cafinta inay u taallo baarlamaankiina nagala rabo kooramkiisii iyo inaan mar walba buuxinno iyo golayaashii ayadoo duruuftaas ay jirtaan kasoo tagnay waxaan usoo tagnay arintan ahamiyadda iyo muhiimadda ay leedaha darteed ayaan usoo baxnay runtii marka waxaan rabnaa oon kugu nimid annagoo duruufahaasi culayskaas kaleo qaranku leeyahay hayna uga soo tagnay oo wakhti gaaban usoo qaadanay waxay ahayd inaan runtii howsha ah, ahaydaan ah ahamiyadda ay agteenna ku leedahay waxaan kaloo rabnay u nimid inaan sameyno assessments iyo qiimeyn maxaa weeyaan duruufaha meeshaan ka jira oo aan ku haysta kadibna aan fariintiina qaadno oo aan geyno dowladdii aan ka nimid iyo golayaasha ay qusayso si intii la awoodo wixii maaragtay taakuleen ay garab istaag maadaama howl jihaad ah aad ku jirtaan la idin soo gaaro muhiimadda aan u nimidna waa intaas waaye waxaa weyaan waxaan rabnaa inaan aragno bulshada deegaanka oo ku faraxsanna runtii in ay dadkii magaalooyinku soo laabanayaan isbedel uu jiro magaalada waa soo dhex marna saakay marka arintaas iyadaana waa bogaadinanaa ciidamada magaalada laga saarayo la hagaajinayo arrimahaasoo dhanna waa dhiirigelinaynaa waana arrimo hididiilo leh waxaan rajaynaynaa deegaanada kale ee galmudug ay uga harsan yihiin cadowga runtii galmudug hadda shishayna galguduud waa laga joogaa halkaana waa laga joogaa mudug dhammaadkeedii marka in intaas dhexe ee noo dhimana insha allahu cadowga laga sifeeyo oo hal dhinac laisku marsiiyo si loo bacsado haddii ilaahim insha allahu tacaala marka waa iswaraysan doonaa waa inii nimid hoosaan u wada hadli doonaa wixii jirana waan isku sheegi doonaa xildhibaan ilyaas sheekh axmed oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee gaaray magaalada haradheyn ee gobolka midowga iyo dhinaca kale xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo isna markaa ka mid ahaa wafdiga xildhibaanada ee gaaray magaalada haradheere gobolka mudug waxa uu sheegay in iyana ay u yimaadeen sidoo kalena ay hordhac u yihiin wafuud siyaasiyiin iyo xildhibaano iyo wasiir isugu jira oo uu sheegay inay imaan doonaan magaaladaasi si u kuurgalaan xaaladda nololeed ee dadka ku nool magaalada xardheere horumarin loogu sameyn lahaa deegaanka waxa uuna sheegay in inta karaankooda ay ka qayb qaadan doonaan horumarinta deegaanka iyo dagaalka qaranka al-shabaab waa kan xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud waxaa eh, runtii sharaf weyn oo ah maanta inaan soo booqanno eh, degmadii la xoreeyey ee xardheere oo aan la kulana maanta taliyihii ciidanka lugta ee xoog dalka soomaaliyeed taliya biixi iyo saraakiishii kala duwaneed ee ciidamada oo run ahaantii u dhabar adeegay xoriyadda deegaankan ee wakhti badanna geliyey waxaan rabnaa taliya adiga iyo saraakiisha xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka shacabka ah gurmadeyba inaan u mahad celinno wakhtiga dheer aa geliseen iyo taymka aa geliseen iyo maxaa la yidhaahdaa sidaa ugu dulqaadateen waxaad ogtahay inaan ku jirna xilli adag oo golayaasha baarlamaanku ay ku jiraan wakhtiyadii ugu dambeeyey fasaxa la aadi lahaa oo sharci dejintii iyo howlo dhan ay socdaan waxaanu u soo qaadannay nagu muhiimsanaatay inaan idinkala qayb galno maxaa la yidhaahdaa halganka aad ku jirtaan oo runtii aan ogsoonnahay inaad ka soo bilowdeen meel dheer waa rur ahaantii maantayto meesha aad soo gaarteen aan dadka soomaaliyeed wakhtiyadan ka fakaraynin in maxaa la yidhaahdaa la soo gaari karo saacadahan kale la soo gaari karaan laga fakaraynin aad iyo aad baan kugu maxaa la yidhaahdaa mahad celinaynaa waxaana u nimid inaan isxog wareysano inaan wixii maxaa la yidhaahdaa talaa kala qaadanno inaan dhiiri gelinno maxaa la yidhaha halganka socda dadaalka ku jiro oo ciidamada xoog dalka soomaaliyeed ku jiraan oo shacabkii deegaanku ay ku jiraan oo aad wakhtiga badan geliseen inaan dhiiro gelinno qaybteedana ka qaadano waxaan hordhac u nahay dad fara badan oo siyaasiyiin ah oo xildhibaano ah oo wasiiro ah oo runtii deegaanka ku soo fool leh oo imaanaya ayaan hordhac u nahay waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo ee taliya adiga iyo saraakiisha kaletaba inaan idin ballan qaadno waxallaale wixii aan maxaa la yidhaahdaa ee awooddayda ah inaan xukuumaddana gaarsiino in kuna garab istaagno haddii ilaah yidhaahdo aada iyo aad baa u mahadsantihiin xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayuu ahaa oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena kamid ahaa wafdi xildhibaanaha iyo sanatara oo gaaray magaalada haradheer ee gobolka mudug sheegayna inay u kurgeli doonaan baahiya ka jira magaaladaasi wax looga qaban lahaa maadaama magaaladu shan iyo toban sano aysan ka jirin wax horumaro ah oo ay ku sugnaayeen al-shabaab sida xildhibaanadu sheegeen markana maanta waxa ay taariikhdu ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha februari waxa ay dunidu isla garatay in maalinta afka hooyo ay tahay maanta haddaba soomaaliya haddaan u maanta waxay maxay kaga dhigan tahay sidoo kale waa maxay caqabadaha haystaa afka soomaaliga sideese lagu horumarin karaa waxaa warbixin nooga diyaarisay waryaheena deeqo maxamuud maxamed maanta oo kale kooiy labaatanka februari waxaa caalamka laga xusaa maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxaa aasaasay maalintan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee yunesco si loogu wacyigeliyo loona mideeyo sarena loogu qaado afafka iyo dhaqamada kala duwan ee caalamka xoghayaha ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee fasaj ustaad faarax nuur ayaa kulmiye uga waramay caqabadaha afka hooye haysta dadka macnihii ka shaqeeya macalimiin ha ahaadaan ama akademiyooyinka ha ahaadaan dadka ku hadla oo maaragtay muxuu oo lahjado kala duwanba ha ahaatee laakiin soomaaliga isku ah mhm. muhiimadu u yahay dowladoo kale shaqada dowladda soomaaliga kii la qoray waaye kaasaa lagu shaqeeyaa meelo badan iyo dadka kale maaragtay oo danaynayo oo ajnabiga laftigooda muhiimada u yahay oo eh, isku dayay inay bartaan oo maaratay eh, ku hadlaan baaris ku sameeyaan oo cilmiga thaqaafadda soomaalida marka inay raadiyaan rabo muhiim gaar u yahay iyagana maaragtay si ay eh, u baaraan maaragtay soomaaliga hadda culeyska marba waxba jiray oo maaragtay marka la bilaabayay Ehm, dadkii ma wada qoraynin af soomaaliga qoraalkiis lama qorin ololo mhm. weynaa la qaaday kharash badanaa la geliyey caqabadaasi barahaan waa laga guulaystay muddaa la joogay oo wax lagu baranayay iskuulladii lagu dhigay xafiisyada lagaga shaqaynayay koritaan ku jiray caqabadii hadda marka waa soo noqdeen markii dawladdii dhacday oo soomaaligii dawladu ku tiirsanaa akademiyadu ku tiirsanaa mhm. akademiyadii way burburtay cid kaloo markaa u aba noqotaa la waayey marka caqabadaha soo ku yimid wuxuu ahaa waxaa arkaysaa meelaha qaarkood oo qoraalkii la qoraayo maarata ajnabi lagu soo diraayo ereyaha ajnabi lagu soo diraayo gleska waqooyi oo kalaad marka laleeyaho gleska commissionka maayarka caqabadda waxay noqota marka cid u adeeg in la waayey oo maarata hadda muddooyinkan dambe akademiyadii xoogaa waa lasoo nooreeyey afka soomaaliga la yidhaahdo tanna waa akademiyada dhaqanka iyo fanka waaye oo tan kalena waxaa akademiyada afka soomaaliga marka afka soomaaliga aada noo khusay maantao kale waxa waaye marka lasoo nooleeyey jabuuti dhowr goor shiro lagu qabtay halkan macnihii waxaa laga dhisayba xarun weyn oo maaragtay af soomaaliga oo xarun noqoto meel walba af soomaaliga soomaaliga waxaa la yidhaahdaa maadaama xuduudaha ka gudba afka xuduudaha ka gudbaa lagu tiriyaa Mm-hmm. Eh, sida etoobiya ugu daaliraa waxa uu gudbaysan yahay kenya jabuuti dhowr meelaa lagaga hadlaa mm-hmm. iyo jamhuuriyadda soomaaliya oo lagaga hadla marka afkaas labaatanka milyan oo qof ku hadlayso marka madaxdood marka kuwa unesco tixgelayso kamid yahay oo la dhowray oo la rabo in muxuu ahaa la xoojiyo marka saas darteed marka maalintan lagu magacaabay eh, akademiyada cusub hadda ay antirood labada madaxweyne jabuuti soomaaliya ay fureen muxuu ahaa dool ka qoyo qora buuga qoro eh, marka la rabo afar soomaaliga kusii socdo oo kusii socon ururin badanaa jirto dad badanaa la suaa dadkii af soomaaliga ku hadlayay muxuu oo eh, xilligaas hore noolaa oo qaarkood nool yihiinaa joogo oo gobolada soomaaliya o dhan ka imaanayo ilaa xuduudaha eh, ka imaanayay marka waxaa la isku dayayaa marka in eh, mxuu ahaa uusan noqonin dabargo kuwa dabargo waxay ku dabargo-een in muxuu ahaa oo dadkooda in yaraadeen eh, muxuu ahaa la nooleyn waayey oo la qori waayey eh, marka taasaa maanta yeesha marka hadda soomaaliga annaga alxamdulilah waa qoran yahay dabargo weyn loogama baqaayo keliya inuu dhumaa laga baqaayo maanta uu ku dhumo si muxuu ahaa oo aan markaas aan dadka iyagoon filayninba iska lumo oo ingilishkii la isticmaalo xafiisyada lagu isticmaalo uu isticmaalo maarata carabi lagu isticmaalo muxuu ahaay faransiiska la isticmaalo waxaas uu ku dabargoa lakiin annaga uu ma dabargon waa haysanaa af soomaaliga laakiin waxaan rabnaa in muxuu ahaa in la xoojiyo keliya wa ujeedadaan leena intaas waa in la xoojiyo lagu xoojiyo meelaha lagu xoojin karo waxaa waxbarashada iyo warbaahinta oo maaragtay xooggeeda maarata labada meeloo xifka la saarayo meesha iyo dhaqanka maaragtay teatrika oo kale maaragtay riwaayadaha la samaynayo o kale iyo af soomaaliga oo soomadhigayo uu noqdo soomaali saxa ah, oo maarata oo dadkii eh, wax lagu baraayo sanad weliba koo iyo labaatanka februari ayaa la qabtaa maalinka caalamiga ah ee afka hooyo waxaana loogu talagalay in bulshada lagu baraarujiyo muhiimadda uu leeyahay afka hooyo eh, maasantaha wariyeena deeqo maxamuud maxamed ayay ahayd oo nala warbixin ay nooga diyaarisay maanta oo dunida laga xuseeyo maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo iyaduna marka ay kusoo qaadatay warbixinteeda caqabadaha haysta af soomaaliga iyo sida lagu horumarin karo eh, markan talaado walba waxaad dhegeysataan kuna dhex barnaamijka kulanka k n n xubinta wax ka bara caalamka toddobaadkiiba mar maantaoo kale ayaad maqashaan waxaa la diyaara wariyeyna braan diini waxaynu kaga hadli doonaa todobaadkan dunida caalamka sida gumaystuhu ahaa dalalkii ugu dambeeyey ee markaa ka xoroobay gumeysi kuwii ugu horreeyay ee qaatay xorriyadda dalalka caalamka ee dalalka ugu badan gumaysta iyo xoogo badan oo daaran arrimaha caalamka waa kan wariyeyna burhaan oola diyaara And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bara waddamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad kala socotaan k nn waxaan xubinteenna ku eegi doonnaa qayb kale oo caalamkaani ku noolnahay ku saabsan dalka maraykanka oo madax bannaanadiisa ka qaatay ingiriiska uu gumaysan jiray sanadku markuu ahaa kuntoddobaboqoliyolixtoddobaatankii ayaa loo aqoonsan yahay dalkii ugu horreeyey ee heeryada gumaysiga ka hoosbaxa afrika dalkii ugu horreeyey ee madax bannaanadiisa qaata waxaa loo aqoonsan yahay dalka liberiya oo ka xoroobay maraykanka sanadku markuu ahaa kunoideedoqoliyotoddobayoafartankii waxaana ku xigay koonfur afrika masar iyo dalal kale xilliga casriga ahna gaana ayaa loo aqoonsan yahay inuu hormuud u yahay dalalka afrika ee gumaystihii reer yurub ka xorooba dalkii ugu dambeeyey adduunka madax bannaani qaata waa dalka suudaanta koofureed ee ka go'ay dalka suudaan sagaalkii bisha julaay labada kun dhulka falastiin kurdistaan galbeedka saxaaraha afrika taibet waqooyiga qubrus wollis scotland iyo waqooyiga airelan oo dhammaantood doonaya inay noqdaan dalal madax bannaan ayaan weli helin wax aqoonsi ah dalka new zealan ayaan lahayn maalinta madax bannaanida dowladda ayaana go'aankaasi gaartay ingiriiska ayaa loo aqoonsan yahay dalka dalalka ugu badan adduunka oo dhan gumaystay boqortooyada ingiriiska waxaa la sheegay inuu qabsaday boqolkiiba shan labaatan waddamada caalamka dalal badan oo ku yaala afrika latin amerika awstaraaliya iyo aasiya ayuu ingiriisku gumaystay in muddo ah wadamo gaaraya afar iyo toban waddan ayaana ilaa haatan hoos yimaada boqortooyada ingiriiska dalka adduunka ay qorraxda ugu soo horbaxdo waa new zealand waxaana ay ugu dambaysaa jasiiradda yare ee samowa dalka norwey waxaa la sheegaa in inta u dhexaysa bilaha abriil iyo oktoobar ay qoraxdu wakhtiga ugu dheer dul joogto oo maalinta iyo habeenku maalintu badan tahay sidoo kale dalka iceland ayaa loo aqoonsan yahay inuu yahay halka adduunka habeenka iyo maalintu uu habeenku badan yahay marka la joogo bisha julaay waddanka naijer oo ka mid a ah dalalka galbeedka afrika ayaa loo aqoonsan yahay dalka dhallinyarada ugu badan adduunka ay ku nool yihiin dadka da'doodu ay ka yar tahay soddonka sano ayaa bulshada waddankaasi iyo adduunka oo dhan ka ah boqolkiiba toddobaatan ingiriiska ayaa loo aqoonsan yahay sidoo kale inuu yahay dalkii ugu horreeyey ee samaysta baasaboor waxaana qofkii ugu horreeyey ee baasaboor loo sameeyey uu ahaa boqorkii xilligaas ingiriiska xukumayey oo la odhan jiray henrigii shanaad sannadku markuu ahaa kun iyo afar boqol iyo afar tobankii dalka faransiiska waxaa sidoo kale loo aqoonsan yahay inuu yahay dalkii ugu horreeyey ee filim lagu sameeyo sannadkii kun iyo siddeed boqol iyo siddeetankii waxaana ku xigay ingiriiska iyo maraykanka lin la odhan jiray tesbis oo u dhashay dalka gariiga ayaa ahaa jilaagii ugu horreeyey ee filim sameeya taariikhda dhanka fanka gaar ahaan heesaha haddii aan ognana heestii ugu horraysay ee la qaado waxaa loo aqoonsan yahay heesta faransiiska ah ee la yidhaahdo awkalera dalalluun oo u dhacaysa sida tan fanaankii ugu horreeyey ee heestan qaada waxaa la oran jiray adowar leon scott de damarvelin oo faransiiska u dhashay taariikyahanadun waxay sheegaan in heestan oo ah tii ugu horraysay ee la duuba in la qabtay sanadku markuu ahaa kun iyo siddeed boqol adduunka hadda fanaaniinta ugu badan uguna caansan waxay ku nool yihiin awstraaliya maraykanka kanada iyo ingiriiska afrikana waxaa fanaan hees qaada ugu horreeyey ee caan ah haweenay u dhalatay dalka koonfur afrika oo lagu magacaabi jiray sanzilia maria makaba oo sidoo kale loo yaqaano maamada fanka afrika haweeneedaan heestii ugu horraysay waxay qaaday sanadku markuu ahaa kii fanaankii ugu horreeyey ee madowga ee heesana waxaa loo aqoonsan yahay jordi washington johnson oo qaaday hees halkudhiggeedu ahaa waxaan ku dhashay wadooyinka anigoo adoona ah sannadkii kun iyo siddeed boqoliyoagaashankii dalka netherlands ama holland ayaa loo aqoonsan yahay inay dadkiisu yihiin kuwa adduunka ugu dhaadheer hase ahaatee qoomiyadda hal yidhaahdo oo u dhashay waddanka suudaanta koofureed ayaa loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwa adduunka ugu dhaadheer dalalka induneisiya boliviya filibiin fietnaam iyo dalal kale ayay dadkoodu adduunka ugu gaagaaban yihiin adduunka hadda waxaa ugu dheer nin layidhaahdo suldaan kooseen oo u dhashay dalka turkiga ninkan dherarkiisa waxaa uu gaarayaa siddeed fiid ama laba boqol iyo konton iyo kow sentimitir haweeneeda layidhaahdo jayota kisanga amge oo u dhalatay dalka hindiya ayaa iyana loo aqoonsan yahay inay tahay qofka adduunka ugu gaaban haweenaydan oo sidoo kalena jilaa ah waxaa dhararkeeda u gaarayaa laba fiid ama lixdan iyo saddex sentimitir naagale xubinteeni wax ka bara wadamada caalamka oo toddobaadkan qayb kale oo caalamka ku saabsan aan kusoo qaadanayna saaxiibayaal waa naga intaas tan toddobaadka dambe intaan xubintan lamid aan ku kulmi doonno nabadgelyo uu mahadsan yahay wariyaane buraandiini oo nala socodsiinayay xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkiiba maanta oo kale aad maqashaan waxaana toddobaadkan kusoo qaatay waxyaabo badan oo markaa muhiim u ahaa inay dadku wax ka bartaan oo ka mid ah dhacdooyinkii caalamka taariikho iyo xoga xambaarsan muhiimin u ahay markaa uu qofku ka warqabo sida dunidu markaa ay horey casrigeedu ahaa iyo sida hadda tahay wax isbedelay iyo dhammaan taariikho ku saabsanba barnaamij kulankan dhegeysanaysan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal isiiya shaarafci heeda hohoyaday timahadaabidkaha ku noolo weli barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin adnala socotaan dhegeystayaale markaan ruushka haddaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa jeediyey khudbad uu kula hadlayay dadka raashiyaanka ah oo arrimo badan kaga hadlay waxaa markaa uu soo hadal qaaday arrimo badan ay ka mid yihiin fargelinta dalalka reer galbeedku ama xulafada reer galbeedku iyo mareykanku ku hayaan dagaalka ukrein iyo ruushka waxaa ilaahay haatan u qabsoomay oo ay ka faa-iideen dagaalka iyo arrimo badan oo markaa khuseeya arrimaha isku hayaan dalalka ugu awooda badan dunida sidoo kale waxa uu ka hadlay hogaamiyaha ruushka valadimir putin arrimo ku aadan heshiisyadii nukliyerka ay hole u gareen wadamada reer galbeedka iyo dalalka markaa ugu awooda badan caalamka waxa uu sheegay in ruushku gebi ahaan ballaalayo ka qayb qaadashada in la saxiixo heshiis cusub oo markaa ku aadan arrimaha nukliyeerka waxaan doonayaa inaan ku dhawaaqo maanta in ruushku uu gebi ahaanba joojinayo ama laalayo ka qayb qaadashada in markaa la saxiixo heshiis cusub oo ku saabsan arrimaha hubka tani ma ahan mid aynu doonayno haatan marnaba ma saxiixi doono ayuu hadalkiisa raaciyey heshiiska loo yaqaano nooca cusub ee heshiisa start ee arrimaha nucleerka waxaa la saxiixay laguna saxiixay brago sanadii laba kun iyo toban markaa dib loo cusbooneysiiyey markaa wixii ka dambeeyey oo muddo shan sano ah lagu darayey waxaa la ballaariyey ilaa laba kun oo markaa shan sano hore lagu daray kadib markii madaxweynaha mareykanka joe biden uu markaa xafiiska yimid waxaa jira arrimo badan oo markaa heshiisyadaasi ay muhiim u yihiin sida in la xadido isticmaalka hubka nucleer-ka dunida waxaa qalqal badan laga muujinayaa iyo walaac in dalalka caalamku markan ku dhiiran karaan inay isticmaalaan hubka waxgumaada ee nucleer-ka walaacu waa uu sii kordhayaa ruushka iyo ukrein dagaalkoodii waxa uu markan ku dhow yahay sanad mana jirto xal la gaaray sidoo kale dalalka reer galbeedku waxa ay si taban iyo si toganba saameyn ugu leeyihiin colaadda ruushka iyo ukrein iyadoo uruushku uu arki karo in markaa dalalka reer galbeedku laftirkood saameyn ku leeyihiin dagaalka socda waxaa loo arkaa heshiiskan inuu muhiim u yahay markaa in lagu xakameeyo isticmaalka hubkan wax gumaada ee nukliyeerka ruushka wuxuu ka mid yahay dalalka ugu badan haysta hubkan casriga ah sidoo kalena marka la eego heli kara arrimaha ugu badan ee lagu horumarin karo hubkan si gaar ah madaxyada ama furarka nukliyeerka waxauu heli karaa madaxyada nucleerka sida la sheegay ruushku inuu yahay mid ka mid a ah dalalka ugu badan caalamka ama dalalka haysta hubka nucleer-ka ee heli karaa in ka badan lix kun oo madaxyada nucleer sida ay qireen sheegeenna khubro ka tirsan khubrada qaramada midoobay ee arrimaha hubka nucleer sidaas oo kale mareykanku isna waxaa la leeyahay waxa uu haystaa sagaashan boqolkiiba madaxyada nucleer-ka waxaana markaa uu haystaa madaxyo ku filan inay burburin karaan marka la eego wadan waliba iyo xilliga ay rabaan inay ku burburin karaan waxaana arinta ay sii kordhisay cabsida laga qabo in wadamadan caalamku ay haatan hubkan waxgumaada haystaa ay mar waliba ku dhiiran karaan isticmaalka nucleer-ka marka la eego sida dunidu siyaasad ahaan usii kala fogaanayaan dalalka reer galbeedka iyo ruushku waxaa mar waliba kordhi kara walaaca ku aadan in hogaamiyaha ruushka valadimir putin uu ku dhiiran karo inuu qeyb ahaan isticmaalo hubkan waxgumaada ee nucleer-ka oo burburin kara dalal badan waxa uu mar kale soo hadal qaaday khudbadiisa valadimir putin arrimaha dagaalka ukrein waxay doonayaan inay dadka ra'yigooda bedelaan una jeediyaan jaha qaldan annagu ma yeelayno muhiimadu waa waxaynu ka shaqeynayno waa dimuqraadiyad iyo xorriyad waxaynu difaacinaynaa dhulkayaga iyo qiyamkayaga taas ayaa muhiim noo ah mar weliba waxaynu doonaynaa inaynu hormarino arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda ayuu heerkiisa raaciyay sidoo kale khudbadda uu jeediyey valadimir putin oo warbaahinta caalamku hadalhaysa waxaa ku jirtay in mas-uuliyadda dagaalka yukrain uu qayb ahaan saaray reer galbeedka mas-uuliyadda waxa ay ku dhici doontaa dalalka reer galbeedka iyo dadka yukrain iyo dowladoodu uma aysan shaqeyn danta qaranka taa beddelkeed waxay u shaqeeyeen dano dalal kale oo markaa ama lug saddexaad ama gacan saddexaad oo ku lugla dagaalka taa ayaa muuqata sida yukrain dalkooda ay u burburiyeen si ay ula dagaalamaan ruushka ayuu hadalkiisa raaciyey reer galbeedku waxay soo direen hub farabadan waxay u dareen yukrain waxay doonayaan in marka haddana ay sheegaan in anagu aan kuwa qaldan haddaba ma nihin kuwa qaldan mas-uuliyadda waxaa qaadan doona reer galbeedka iyaga ayaa hurinaya colaadda tani waa midda saxda ah ayuu hadalkiisa ku daray valadimir putin anagu ma doonayna inu la dagaalano dadka yukrain ayuu sidoo kale waxaa ka ah hadaladii uu jeediyey oo ku dhex jiray khudbada uu kula hadlay shacabka dalkaasi rushia marnaba lama aynanu dagaalin dadka ukreiniyiinta ah uma qabno cadaawad waxaynu la dagaalanay keligitaliska ama xukunka hogaamiyaha ukrein kuwaasi oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba naga soo horjeeday ayuu hadalkiisa raaciyey hogaamiyaha ruushka valadimir putin ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey oo uu kaga hadlayay arrimo badan oo khuseeya dagaalka ruushka iyo ukrein walaaca laga qabo in mar kale uu laalayba heshiiskii nucleerka ay hore u gareen dalalka caalamka iyo ruushku ama dalalka haysta hubkan waxgumaada oo mareykanka ka mid yahay siyaas ahaan ay haatan aada usii kala fogaanayaan barnaamijka kulanka dhegeysaneysaan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k nn kulmiye news network adiga ma ku gashaa dari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma go'daa ma kaa baxda adiga ma ku gashaa dali ma baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa go'da gabar yahay nin baa yidhi ka gabyaaya caashaqa gabarh yahay nin baa yidhi agabyaya caashaqa kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisii ma u garada heesheed mase geedibaa dhiman kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan hadalkiiyo godkiisii ma u garata heesheed isageedii baa dhiman gashaa adigaba ku geydaa adiga tanuma kaa godaa anu koray halaa iyo wiilkaa xataanahay adna koraya cawliyo ooman baa tahay hadna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay ukulaha dhawaaqa gabalyaanu kaa ridin cawliyo geeri ooman baa tahay adna cawliyo beri ooma maa tahay shimbir garab labaa tahay ukulaha dhawaaqa gabalyaanu kaaribin adiga ma ku gashaa adiga ma ku gadaa talo haka godagaremaka abaxda adiga maku gasha garimaka abaxda adiga maku gasha adiga maku gada adiga talo haka goda

hobaladii fanaaniintii ugu caansanaa geyiga soomaalida saar axmed jaamac xasan aadan samatar saalax qaasim cadar raabinaa iyo dhabarow iyo fanaaniin kale ayaa ku luqeynaya dhextaalka barnaamijka kulanka ayay ahayd heese kale noo socdaa balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin talaadaha taariikhduna waa koob iyo labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex waa maalinta konton iyo labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadka saddex boqol saddexiyo toban cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii koox xubaysnaa ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku dileen allaha u naxariistee guddoomiyihii xilligaasi ee degmada yaqshiid muxyidiin xasan xaaji maanta oo kalena sanadkii labada kun weerar ismiidaamin ahaa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu qaaday xerada sarandi ee ku taala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho halkaasi oo lagu dhaqan celiyo dadka kasoo goosta al-shabaab maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun al-shabaab ayaa weerar geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada soomaaliya dadkii ku geeriyooday weerarkaasi waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay agaasimihii guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamuud xirsi cabdulle indhacase iyo mas-uuliyiin kaloo badan maantaoo kale sannadii labada kun koob iyo labaatankii waxaa magaalada muqdisho ku geeriyootay allah u naxariistay faadimo cali nagruuma oo ka mid ahayd fanaaniinta hobolada waaberi maanta oo kale sannadkii kun sagaal waxaa dalka faransiiska ka bilowday dagaalkii magaalada firduun oo ahaa dagaalkii uu ka bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo dowladii xilligaasi ee dalka kuuba ayaa la wareegtay warshadaha dalkaasi ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan labadii madaxweynihii xiligaasi ee dalka mareykanka richard nixon ayaa booqday dalka shiinaha waxa uuna noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee mareykan ah oo booqda shiinaha guud ahaanna waa idaintaa xubintii maanta oo kale markaana dib kugu celiyay cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way la socodsiineysay xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n turkiga weli waxaa socda dadaalo markaasi lagu gurmanayo dadkii ay saameeyeen dhulgariirkii ku dhuftay qeybo kamid a ah dalka iyadoo weli saacadii laga soo dhaafayna dhulgariiro kala duwan ay mar ku dhufteen qeybo kamid a ah dalka turkiga kuwa oo sababay khasaare nafeed ama dad ay ku dhinteen sidoo kalena dhismayaal ay ku burbureen waxaa turkiga haatan soo gaaraya sida la wariyay tiro badan oo markaa maraakiib sida gurmad kala duwan oo gargaar bani-aadanimaa oo la doonaya in la gaarsiiyo dadkii dhulgariirka uu saameeyey qeybo kamid a ah dalalka turkiga iyo syriya dhulgariirkii lixdii bishaan gelgelay qeybo kamid ah wadamadaasi si gaara ah turkiga ayuu aada u saameeyey waxaa la aaminsan yahay in markaa dunidu ay siyaabo kala duwan kaga falceliyeen wadamo badan oo caalamkana ay gargaarka bini-aadamnimada si degdeg ay kaga jawaabeen musiibadii ka dhacday dalka turkiga ee dhulgariirka ahayd waxaa laisla gartay in marka la eego taageerada xukuumadda ankara la siiyey ay markaa ay u muuqato mid dunida dhan aysan u kala harin oo wadamo badan oo caalamka ay markaa ka qeyb qaateen in markaa la taageero dadka turkida ah ee dhulgariirkana uu saameeyey oo gariirkani waxa uu sababay dhimashada in ka badan koob iyo afartan kun oo ruux oo turki ah iyo sidoo kale shan kun iyo oo ruux oo siiriyaan ah waana khasaarihii ugu badnaa ee muddo soo gaara dhulgariir ka dhaca qeybo kamid a ah dalalka turkiga iyo siiriyana uu sababo sidoo kale waxaa markaa uu sababay barakaca malaayiin ah ruux oo iyana ka fogaaday gobolada qaar ee ruxay dhulgariirkan saameynta ballaaran geystay oo markaa sababay khasaare aada u xoog badan wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo ned price waxa uu sheegay in xukuumadda washington ay sii wadi doonto taageerada siinaysa turkiga mar walibana ay ka go-an tahay in markaa gargaar bani la gaarsiiyo si loo horumariyo marka la eego dadaalada wax looga qabanayo loogana jawaabayo caqabadaha ka jira ee waddanka turkiga si gaar ah dadka ay saameeyeen dhulgariirkii ku dhuftay qeybo kamida ah waddankaasi waxaynu xasuusannahay inaynu ka jawaabno wax weliba oo dhaca dadka waxay u baahan yihiin in la gargaaro waadadan waxba galabsan oo ay sababsadeen dhulgariirkan ayaa lagu yeeray qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka dalal badan oo caalamka ka mid ah ayaa waxaay markaa ka jawaabeen dhulgariirkii ku dhuftay waddanka turkiga iyagoo markaa taageero bani-aadamnimo iyo gargaar iyo dhaqaalaba gaarsiiyey xukuumadda turkiga si wax looga qabto dadkii ay saameeyeen waxna loogu taro dhulgariirkan dalka turkiga ku dhuftay dadkii ku waxyeeloobay iyo dadkii ku hantibeelayba markaan dhegeystayaal waxad kuso dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay adduunyada war baa jireeye weerar joogtaae weheshada ilaahay agaa wargooyin maanta mawaaqa laa idin wacdiyey war cid kastoo wax ku anfacaya kuu sheegta ka qaado waana masale diiniya war mustafa ba wuxuu yidhi eh. maanta laga bilaabo sheekh mustafa ha laygu yeedho warwaraabab hata ka hor walibaarey eh. aamiin hali eroy waradhaaye mustafa maartinkan eh. iyo maykal maryamihii hore maxay isu ahaayeen waayahay ku daaye wadaadeed maraysa yadheegi jeri warwar maysiina madaxweynaha eritreya siyaas akhwarki waraysi afar saacadood iyo dheeraad ah uu bixiyey nus saac ka mid ahna wuxuu ka hadlayay arrimaha soomaaliya war ustaadka ashardii hata ka hor isu dhiibiya kana nagaa yahay war afaweerkii wariyaasha u howlaa afar saac iyo dheeraad maxay ahaayeen war laga mana tegi karo lagu mana celi karo sababtoo ah waa cunaya marka waa ku qasban yihiin intuu hadlaya inay duubaan war anigu waraysigaa waa daawaday laakiin waxaan kala garan waayey weriyuhu inuu xidhiidhiyo ahaa iyo inuu waraysi qaadaayey nacam bariid eedi eed waa run yalaha ay samee'adan walaagabilindhiiba gudbiyaay aryahadaha kuwa soshiyal miidiyaha dadka ku waala qof waalana iyo waxau raba kuwa warramee waxay dhahaan kiib goyn hore u soco war maalin dhoweydba mid baa facebooka wuxuu ku soo qoray xaaladda dalka uu ku jiro mid la fiirsan kara ma aha dabadeedna in wax laga hadlay aan la socon ayaa ka midsi wuxuu ku soo qoray walaal guusha waad u qalantaa war waali afweerkiyaa noogu filana warkayga dhegaysta waxa uu yidhi soomaaliya nitatrut militeyatri kutatrut xasan shiikh dutatrut farmaajo ditatrut eretriya soomaaliya kutatrut askariya xabad rud xumbaal askartan xabadaha iska ridaysa dadka lay haysa asagaa soo amray xabad rud ilmahaan arkay adoogood waa tahaan maqli jiray alla ilaahay ardadan arkay macallinkoodii waaya hadduu xabad rud yidhi war afiritiryaanka ma taqaaniine afhaweerka waxaa kaluu yidhi soomaali kurbad rud mar macawisley ka hadlayana wuxuu yidhi maleshiyaantid ridad rud war hadduu macawisley ridad rud ku yidhi alla ilahay warkaa shabaab buu ka maqlay war maruu siyaasaddii mucaaradka ka hadlayana wuxuu yidhi mucaaraditina dhaxanhod war lankiishiidalow degan eh. welijeedhahan gobadaasi warwar laydinma sheegi karee eh. waxaan ka yaabay isfahamka madaxda eritariya iyo wariyaashooda eh. mar wariyihii waraysanayay afweerki inta daalay uu hurdoodayna madaxweynihii wuxuu yidhi waan fahamsanay waxaad wax iga weydiinaysaa arrimaha jubballaane hadda diyaar uma hiinaan ka hadlo war cabdikuusow qarandumi saa tahay ustaadka warkiisaa ku xadgudbine wuxuu yidhi soomaaliya faragelin shisheeyaa ku jirta ciidankoodana shisheeyaa soo tababara kenya asba waa soo tababaraaye warkaa iga dhexgelina wuxuu yidhi ilaa soomaaliya ciidankeeda tababaratana ma xoroobayso waxaase ka sii darreeduu sii raaciyey annagu soomaaliya waa garab taagannahay ciidankana waa u tababaraynaa marka waxaan la yaaba taladii uu soomaalida u gudbinayey isagiyaa burburiyey war axmedow adigaan fahmine afuweerki markuu hadlaayey nin soomaaliyuu iska dhigaayey baasaboor soomaaliyana wuu haystaa warnimayo afuweerki warkiisa ma taqaaniine maruu macawisliika hadlaayey wuxuu yidhi maleeshiyaadka waa in laga ilaaliyo soomaaliya hannaanka dib uxoraynta iyo dibudhiska dalka war taasna mashabaabaa uga dacwooday macawisley iyagaa dhul badan xoreeyey war soomaaliya boqol iyo ilaa boqol kun oo askariya u baahan tahay uu yidhi war kuwa eh. u soo tababaray kaliya inaan haysanno miyuu u maleeyey warsaaka waxaan arkay nin odayo markuu gurigiisa ka soo baxayey ku ducaysanaya eh. ilaahow ciidanka eritereya lagu soo tababaray eh khayrkoodana soo xiji shartoodana naga xijaab war ninka odaygaay ma wuxuu og yahay ciidanka la soo baray xabad rug aryaadhaha soomaaliya masiibo ay gacmaheera kula timidaa haysatee inay dib isugu noqoto ilaahayna u noqotaa laga rabaa laakiin walaalahayn turkiga masiibo rabbaaniyaa ka dhacda dhulkooroo dhulgaliir kalaa ka dhacay hadda ilaahay ha badbaadshaan leennahay soomaaliduna meel kastoo ay joogto walaalahaynaas muslinkaa how duceeyaanaan leenahay war cabdulla dhulgaliirku ku mayrka turkige ilaa suuriya oo gaaraya ha duceeyo dhammaantood war kale maanay war ma haysiine ah. cayaarihii degmooyinka gobolka banaadir ah. iyo degmada balcad oo lagu biirshay ah. isniin waa tii xarigga laga jaray dharkeenley iyo balcad oo lagu bilaabayna dharkeenley baa badisay saddex iyo eber baana tartanka ku bilowday hase yeeshee maantay garoonka injineer yariisow agtiisa bug baa ka bilaabatayoo cayaarta waa baaqat war bugtu garoonka uma dhowee mataxadaraa loo baajiyey wara lagub war ma haysaane waxaa shabaab lagu laayey baa layidhi tuulada caadiley ee mahaday hoos aragta afartan iyo hodhodho baana ka dillay bay tiri dawladdu aryaa hodhodho ow awowgaan yahagubine eh. mahadday waa fog tahe cabdicasiiskaanay ka socotaahe eh. ilaahay hana badbaad wara walba waxaa hore loo yidhi raad eh. abeesa nin raacow raafafkaaga ka eg war ilaahay ka cabsa argagixisa abeese ka darane waar dee burkaaga qaado madaxa jabi ma abeesaa dili weyday war waxaan la yaabanahay sargaalka laleeyaha gurigiisaa la galay furunta ma looga baqay waa xaafadda iyo carruurta loo soo dibamareeye war gurigaan sargaal ma joogine raggii rag ahaayoo furun inta looga baqay eh. amalaha xaafadaha loo soo raadshay war ninkii dhaawacaaga dila eh. oo isku daya meesha lagu daaweynaya inuu raadiyo eh. wuxuu ku yidhi dhaawacayga dhammaystir war dhaawacooda iyagaaba dhammaystira ciddii kaloo dhammaystiraysana danka ma laha aryaadhaha ma waad maqli jirina shabeel ka yidhi ilmahayga geelma dirina gara indhabuuraad dishay aga wargooyinsay wax idinka yii ma jaran furin ku jiraan loo dhawaan karaa war kalamaane waxaa la yaab leh maqasha ariga ama waxaraha markay dhashaan bil gudaheeday ku ogaadaan dawacadu inay cadowgooda tahay laakiin soomaalidu lix iyo toban toban sanae cadowga laynaya bidhaantiisa garan laada war axmedow war ku daalin dawa uba ari dibaday duurka ku haleelo dagaal kama malaystiya difaac gaaraane dufushiisa goortoo warkow dudi dhammaantiiye afan daahu saarrayn hadduu deegta kala raaco asagoo dayayow durbuba daga ka reebtaaye isumana danaanshee horow uga dareeraahe dabcigiisa dul yeeshayaan idin dareensiine wiil yaroon da'weynaen dullina ou dabka u dhiibay duhurkii hadduu door ku dilo meel dad badan joogo damiirkoo dhaqaaqiya haddii diirba laga waayo damaashaad hadduu uga qumoo loo deldeli waayo maxay duunya dhaamaan runtan la isu diidayn war horaa waxaa luu yidhi ummaddii isulayda duunyada ma dhaamaan war duunyadaba ka roon oo haddii ay weydo difaac dugaagay arkayaan iyagu waa ka didaan war anugu maalmahan waxaan la yaabanaa dad ku doodaya degmooyinka shabaab haysto maxaa loo godoomiyey aryadhaha samigay cabdulloo yaabayna wuxuu yidhi ow masheexaan reer shabaab kaalkaal oo shaarkaastay isku sharxaan leexaan reer shabaab kaalkaal oo shaarkaastay isku shaaraxaan abdulowsa magama dheegi jirna miyaa shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan naw waar kuma fahmayno war kula hadlo war isinba naas aanoodiska fahmu aysantiin isin la isfahma oo madoyow haddaad ku noqonaysid miyaanu ka hor joognaa dhowdhanow may farakiingajara war gobolka mudug bacadweyne iyo deegaanada ku xeedhan dig iyo dam baa ka socotaa la yidhi maanta kabtaydii maaragtayna waa la sheegay hadda wixii soo kordha waan dheegi jiray baan maday ka maqli jireye waad dheegi doontaan aryaa bacaad weynoo mudug ka tirsanaad sheegaysa mahaan laansareeta agtiisa ahay ka qoyan tahaana lagu yidhi war waxaan maqli jiray yaa casuumay waddada yaa ka daayey guriga yaa geeyey qorshaha ayaa wax ka ogaay abdikuusoota gobayeena ertafadaase abwaanguura aniga hadda ka horay koobiyeyey rafaad noqotay buurtaad rakadeeda fuushee warwaaqlama muuse buuxiyoo garadada la hadlayaa heesta qaaday war laascaanood warna kama haysid dagaal kalaa ka dhacaye dhegay faray wah dhagaygii faray kin dagaalka ka jaraana waxnama duqaymuhu wax ka ogaay war waxaan maqli jiray eh. wehey waaqalaanu baxayo eh. cilaan wee war xaaladda laascaanood eh. intaan inay soo gaarto ma ahayn waxaana muuqata inaan labada dhinac nabad laga wada shaqaynayn ama duul kaloo labada dhinac ahaynu ay fidno wadaan sababtoo ah salaadiin erga ahaa soo gaarta laascaanood ayagoo jooga in xabad la bilaamaana jid ma ahayn wareeg may ahayd dhex geline ah. saraakiil buntland ka tagtana inay tageen aan maqlay now warma morgan baa tegey war morgan waa oo xilliguu dagaalami jiray maahae ah. xambaa waxay sheegaysaa b s f iyo madaxdoodii ah. inay gobolka sool tageen wargooyin war ma haysaane laascaanood wax laga dhaanteeyey sooley hedhe sooley waanu soo soconnaaye war bashaarow sool iigu kaadiyey jijiga maxaa ka socda war malatana dariiqyada taagan miyaad arag war afgembi qarsoodiya miyaa ka jira daandheer ayaa tegey war somalilan waxay qaadaysaa war ma haysiine abidkayba waan jiray jabintuu dhacay intii kalaban ayaad maqlayseen guudahaan intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankeena kala socoteen warbaahinta kulmi anigoo cabdicaziiz beelada barnaamijka la socodsiinaya cabdirasaaq salaad isaaqa farsameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heysta jabaq uu ku luuqeeya allahu naxariistee boqorkii fanka soomaaliyeed maxamed suleymaan tubaac ereyada abwaan xasan qowdhan ayaana iskale nabadgelyo jacayl wadaajin maahe cilmikii la jaqaf yidhi jaba juglay helay adhigigu jirdhacayo igu jiri riqsiyo feedhahay jajabaaye jugnayga madaayo kanu waa jariye jiljile jabaqiigu sheegaaye jugnaygama daayo kanu waa shariye jiljile xanoqombo jabaqiigu sheegaaye janna ku dambayso jowharad lamuudbaad jalaheeda noqombo janna ku dambayso johor lamoodba jalaheeda noqonbo jabaqi musheega Thank you. daa baqiigu sheegaaye jugnaygaamadaayo kanu waa jariye jiljilexanno qombu jabaqiigu sheegaaye janna ku dambayso jooradamudba jalaheeda noqombu janna ku dambayso jawarad la muudbaa jalaheeda noqonbuu jabaqii ku sheegaa

danbayso jawara lamoodba jalaheeda noqon buu jabaqiyuu sheegajanna ku danbayso jawara lamoodba jalaheeda noqon buu jabaqiyuu sheega